أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dariskan aan caawa akhriyaayo jeedinaayo wuxuu ku sahabsan yahay qiso eh, aad iyo aada u cajiib badan kuna salaysan xiwaar dhex maray laba nin oo muslimiinta ka mid ah waqtigii salafka ayay qisadani dhacday fawaa'id fara badan oo ka jirta qisadan aawadeed ayaan doonayaa inaan la wadaago walaalaha muslimiinta ah rag iyo dumarba qisadani waxay u taallaa sida soo socota ama waxay u dhacday sida soo socotaa sulaymaani ibnu cabdilmalik ayaa waxa uu tegey magaalada madiine ayuu tegey isagoo xaj u socday markuu magaaladii madiine tegey ayaa waxa uu yidhi hal bihaa rajulun madiina ma layga soo helayaa oo ma joogaa madiino nin adraka asaxaaba ridwaan ullahi tacaala calayhim nin reer madiinaha oo saxaabadii qolooyin ka mida soo gaadhay ma joogaa magaalada xaqiiqatanna ayuha alikhwa walkhawaat yacanii waa arin muhima in laga faalloodo kelmadda sulaymaan ibn cabdilmelik uu yidhi markuu madiine yimid ma joogaa magaalada nin soo gaadhay saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam qolooyin ka mid a rag saxaabadii ka mida nin soo gaadhay oo la kulmay oo la fadhiistay oo cilmigoogii iyo hadigoogii iyo samtigoogii arkay ma joogaa eh, qisada hadhow baan isdul taagi doonaa laakiin inaan dul maro sheekada ayaan marka hore aan doonayaa waxaa lagu yidhi waxaa magaaladan degan abuxaasim salam ibnu diinaar oo aada iyo aad caalim ahaa taqi ahaa saalix ahaana fa arsala ilayhi waxa uu waa cid baa loo diray oo waxaa la yidhi salam bnu dinaar abu xaasim sulaymaan ibnu cabdilmalik ayaa ku doonaya markuu u yimid ayaa sulaymaan wuxuu ku yidhi abu xaasim wuxuu ku yidhi yaa aba xaasim maa lanaa nakrahu اlmowt bal intu ku su-aasha eega ayuha اlإkhwa اlأkhwaat maa lanaa nakrahu lmowt maxaanu dhimashada aanu u necabnahay buu yidhi maxaanaan dhimashada u jecleen eenu u necabnahay dhimashada abuxasin wuxuu ugu jawaabay oo uu yidhi dee adduunyadiinniina ayaad camirteen aakhiradiinniina kharibteen bimacnaa yacanii camiridda adduunyada la camiray waa in adduunyadii lagu mashquulay oo adduunyadii la dhisay oo adduunyadii eh, lagu wareeray aakhiradiina waad kharibteenoo waxaad ilaahay la hortegisaan eh, ayayna dadkii aanay ka fekerin saasuu u jeedaa fatakrahuuna waxaad karaahaysanaysaan inaad ka dhex baxdaan adduunyadan aad ka shaqaysateen eed maalgeliseen eed camirteen inaad ka baxdaan oo noloshaa kale eed kharibteen inaad u baxdaan ayaad karaahaysanaysaan waxaad karaahaysanaysaan camiriddan iyo adduunyadan aad beerteen eed dhisteen eed kala hagaajiseen inaad ka baxdaan ood u baxdaan aakhiro oo idaan ka sii shaqaysan fa qaala waxa uu yidhi rubaad sheegtay buu yidhi markaa sulaymaan ku yidhi isagoo abu xaasim la hadlaaya layta shicrii maa lanaa cinda allahi caza wajal talow ilaah agtiisa maxaanu ku leenahay beritoona marmarka la dhinto abu xaasim wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi u bandhig camalaka calaa kitaab illaahi camalkaaga u bandhig kitaabka ilaahay kaasi ayaa kuu noqonaya halbeeg iyo qiyaas camalkaaga iyo hawsha iyo waxaad aad kaga sugan mar walba u bandhig kitaabkaaga si aad isku ogaatid inaad ariiqii saxaad ku taagantahay iyo inaad camalkii saalixa aad ka gaabisay qaala fa ayna ajiduhu sulaymaan baa yidhi xalkee baan ka helaya aayadaha aan ka helaya waa xalkee qaala waxa uu yidhi abu xaasim ina alabraara la fii naciim wa ina alfujaara la fii jaxiim halkaasi ayaad ka helaysaa oo markaad u bandhigto camalkaaga kitaabka ilaahi caza wajal abraartuna ilaahay wuxuu inoo sheegay inay lafii naciim ay ku sugan yihiin fujaartuna inay jaxiimo ku sugan yihiin fa ayna ajiduhu fii qowlihi tacaala ina alabraara lafii naciim wa ina alfujaara lafii jaxiim sulaymaan baa su-aashii ku celiyay oo yidhi fa ayna raxmat ullah raxmaddii ilaahay abuxaasimow meeday abuxaasim wuxuu yidhi raxmat ullaahi qariibun min almuxsiniin raxmadda ilaahay waxay u dhowdahay dadka muxsiniinta ah sulaymaan baa su-aal weydiiyey oo yidhi yaa layta shicrii kayfa alcardu cala allahi tacaala hadan ama waxa uu yidhi fakayfa alquduumu hadan cala allahi tacaala waa isla macno weeyaan labada kelmadood layta shicrii kayfa alcardu cala allahi tacaala hadan amaba inuu yidhi fakayfa alquduumu hadan cala allahi birtoola markaa bacfiga iyo marka ilaahay loo noqonaayo iyo marka la dhinto ee adduunyada laga tago xaaladeebaa ilaahay subxaana wa tacaala lagula kulmayaa qaala abu xaasim salama ayaa waxa uu yidhi raximahu ama almuxsin qofka muxsinka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisii hagaajiyey ee iimaankiisii hagaajiyey ee qasdigiisii hagaajiyey ee ixsaanka la yimid fakalghaa'ibi yaqdumu calaa ahlihi wuxuu la mid yahay sidii qof musaafir ah oo reerkiisii ku soo noqonaya musaafirku markuu reerkiisii ka safray uu soo noqonayo dee wuu farxad baa qalbigiisa maalinkaa maanta ka buuxdaa qalbigiisa waxaa ka buuxaa ururiyaaq qalbigiisa waxaa ka buuxaa inuu doonayo inuu ahalkiisii iyo reerkiisii inuu la kulmo caruurtii zawjaddii iyo ahalkii inuu la kulmo waa ninka musaafirkii reerkiisii ka maqnaa alghaa'ib almusaafirkii weeyaan ka maqnaa reerkiisa wa ama almusii fakalaabiq alhaarib waxa weeyaan waa eh, waa addoon ka baxsaday sayidkiisii oo yuraddu calaa mawlaah ninka maalinkaa maanta musii ah wa ama almusii'u ka musii'ina muxuu la mid yahay fakalaabiqi aw kalhaaribi yuraddu calaa mawlaah sayidkiisii loo soo celinaayo oo sayidkiisii caasiyey oo baxsaday oo caymaday dee dareenkiisa iyo shucuurkiisa idinkuba waad garanaysaan ayuha alikhwa alakhawaat sulaymaan baa wuxuu ku yidhi awsinii buu yidhi awalan awsinii idardaaran buu yidhi wuxuu ku yidhi dardaaranka uu siiyey waa maxay iyaaka an yaraaka allahu tacaala xayu nahaak haddaad dardaaran aad weydiisatay iyo wasiyo sulaymaanow waxaan kugu dardaarayaa iyaaka iska jir buu yidhi an yaraaka allahu tacaala inuu ilaahay subxaana wa tacaala kugu arko meel uu kaa nahiyey iska ilaali amaba in lagaa waayo xayu amaraka meeshii alla subxana wa tacaala ku amray inaad joogto ee lagaa helo in meeshaa lagaa waayana iska ilaali fabakaa sulaymaan xataa calaa sawtuh washtadda bukaa'uuh waxa weeyaan wuu ooyey wuuna ilmeeyey kolkaasi markuu sidaasi u ilmeeyey codkii iyo oohintiisina ay kor u qaadantay ayaa wuxuu weydiisay dardaaran buu markaa ku yidhi dardaaran dardaaranku ku waxa weyn waa meeshuu ilaahay ku amray waa in lagugu arkoo lagaa helo meeshii ilaahay subxaana wa tacaala uu kuyaha joogina waa inaad ka fogaato weeyaan aykhakhawaad yacni qisadan idinku waad aragtaan aharka iyo araadka leeda ay leedahay macaanideedana haddii aynu yar dul marno aynu fawaa'id tarbawiya aynu ka qaadanno awalan wa kulli shay ayuha alikhwa alkhawaat waxaynu ognahay inay dhimashadu xaq tahay kullu nafsin daa'iqat lmowt taasi waa xaq weeyaan adduunyadana waxa weeyaan maaha daar lagu waariyo maaha ee musaafiriin baynu wada nahay waa laga safrayaa ninba intii ilaahay uga qadaray ayuu ku noolaanayaa ninba intii ilaahay uga qadaray ee maaliyo xoolaa ayuu ka qaadanayaa ninba intii ilaahay uga qadaray ee camal saalixa ayuu ka helayaa ninba waxa weeyaan adduunyada wixii qadarkiisa ahaa ayuu ka qaadanayaa dabeetana waxaa looga safrayaa aakhira ayaa looga safrayaa adduunkana waa laga tegayaa culimmadu waxay yidhaahdeen waxaad ogaataa in axwaashaadu ay saddex xun tahay noloshaadu waa saddex marxaladood marxaladda ugu horaysa ee qofka bini'aadmigii waxa weeyaan waa xaal lam takun fiiha shay-an wa hiya qabla an tuujad qof walbao bini'aadmigi waxaa jiray xaalad lam yakun fiiha aanu jirinba xaalun lam takun fiiha shay-an wax xaalad shayba ahayn oonad jirin wa hiya qabla an tuujad waa intii aan lagu abuuri weyn taasi waa xaalad weeyaan qofka bini'aadmiga uu soo maray wa xaalun ukhraa xaaladda kale waxa weeyaan waa min saacati mowtig ilaa maa eh, eh, maa nihaaya lahu fi lbaqaa'i assarmadiy ah. marka aad dhimato waxaad xaalad kale ayaa gelaysaa laa nihaayata lah oo aan nihaaye lahayn oon dhammaad lahayn maalintaad dhimato ee naftu ay kaa baxdo waxaad bilaabaysaa nolol aan dhammaanayn oo waxa weeyaan waa fi lbaqaa asarmadi waa baqaa iyo jiritaan sarmadiya oo daa'ima oo khuluud baa lagu waaraya walidaalika ayaa culimmada ahlusunna waljamaca waxay dhahdaan dabcan arkaanta iimaanka waxaa ka mid a ah aliimaanu bilyowmi alaakhir aliimaanu bilyowmi alaakhir waxaa loola jeedaa wax walba oo qofka biniaadamka ku dhacaya bacd almowt yani rixladaasi markaad bilowdo rixlat almowt qabrigiibaa ku xiga xayaatadii barzakha ayaa in ku xigta dabeetana bacigiibaa ku xiga xisaabtii maalintaasi qiyaamaha ee dheer ee ilaahay subxana wa tacaala dadka uu ballamiyey ee layskugu imanayo waxyaabaha dhacaye siraadkii iyo xisaabtii wixii oo dhanna waxay ka mid yihiin aliimaanu bilyowmi alaakhar ah dabeetana eh, waxaa maalinkaa maanta ah ku xigaysaa eh, in janno la galo ama naar la galo dadkii bini-aadinkaha labada daa'ifadood dawaa'iftaasa lagu kala baxayaa waxa weeyaan eh, fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir baa lagu kala dambaynayaa xaaladaasi waxa weeyaan dabcan waxay tahay in xaaladda hore waa taasi tanna waa taasi weeyaan xaalad saddexaad ayaa jirta xaalad saddexaad waxay udhexaysaa labada xaaladood xaaladii aan cadamka ahayd jirin iyo xaaladda ka dambaysa dhimashada xaaladdaas saddexaad waa intii aana jirin iyo noloshaada aakhirata u dhaxaysa oo waa maxay waxa weeyaan waa xayaatuka fii haadihi dunyaa xayaatuka fii haadihi dunyaa labadaa nololood bay u dhaxeeyaan mar aanad jirin oo magaranaysaa aanad jirinba iyo maraad dhimato rixladaa dheer aad gelayso ma garanaysaa ay tahay baqaa sarmadiya lagu dambeynaayo bacda albacdi marka laysoo saaro xaaladda adduunyada ayaa udhexaysa ayuha ikhwa alkhawaat xaaladdaasina waa xaaladda loo baahan yahay inuu qofka bini'aadmigu u shaqaysto inuu qofka bini'aadmigu uu juhdi la yimaado uu ku urursanayo camal saalixa iyo caqiida toosan iyo qalbi wanaagsan oo ilaahay subxaana wa tacaala ula hortago yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim marka xayaatadaada adduunyada waa inaad shaqaysato waa inaad ku dadaasho waa inaad yacnii adduunyada ka maarmi maysin laakiin waa inaad aakhiradaadana aad camirato oo camal saalixoo ku anfaca aad ku dadaasho waay waqafaad tarbawiya oo la xidhiidha sheekada dhex martay sulaymaan ibnu cabdilmalik iyo abuxaasim ayaan doonaynaa inaan wax ka tilmaamno awalan waqfada ugu horeysa ina hor imanaysa waxa weeyaan <clears throat> sulaymaan markuu madiine yimid isagoo xaajiya ayaa wuxuu yidhi waxaar waxaad iisoo egtaan nin saxaabadii nebiga sala allahu calay la kulmay dabcan wuxuu doonayay qof wacdiya oo waaniye ayuu doonayay laakiin wuxuu shardi uga dhigo uu yidhi bal iisoo eega nin saxaabadii nebiga sala allahu calay la kulmay masaladaasina ayar ikhwal akhawaad waa masale muhima awalan waxay tilmaamaysaa fadliga saxaabada iyo salafkii salafkii ummaddan iyo a'immadii ummaddu sida ay u taqdiirin jireen sida ay u ixtiraami jireen saxaabadii nebiga sala allahu calayh wasalam waayo saxaabada radia allahu canhum ilaahay baa ka raali noqday waradu canhu saxaabadu waxay ahaayeen ardaydii nebiga sala allahu alay slam nebiga ayay la noolaayeen wakhtigii waxyiga lagu soo dejinayey waxay arkeen hadyigii nebiga sala allahu calay dhaqankiisii bay arkeen waxay eh, la noolaayeen nebigii alla sala allahu calayh walidaalika ayaa salafkii ummaddu saxaabada ridwaan tacaala calayhim aad iyo aad bay u taqdiirin jireen waxaan soo naqilayaa hadal <coughs> cabdillaahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu uu yidhi waanaad garanaysaan cabdilahi wuxuu ka mid ahaa culimmadii saxaabada ayuu ka mid ahaa wuxuu yidhi <clears throat> man kaana minkum mustanan falyastana biman qad maat faina alxaya laa tu'man calayhi alfitna ulaa'ika asxaabu muxamedin sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay cabdilaahi kiina cid ku dayanayaa ha ku daydo biman qad maata ciddii dhimatay ha ku daydo waayo faina alxaya laa tu'man calayhi alfitna qofka nool loogama aamin qabo inuu fidna ku dhaco cabdillaahi radi allahu tacaala canhu zamankaasi ayuu ka hadlayaa waqhtidii yanii wanaagsanaa maxaad u malaynaysaa casrigan iminka aynu noollahay laa taftatin bilaxyaa waxaad mar walba loo baahayna inaad isku xidho yacnii saxaabadii nebiga sala allahu alay slam taabiciyiintii salafkii ummadda a'imadii salafka ee waaweyneed ee looga marakacay diinta iyo camalka saalixa iyo caqiidada wanaagsan iyo manhajka salafiga ee waafaqsan manhajkii ahlusunna waljamaaca a'immadaa waaweyn ayaa lagaaga baahayay inaad ku dayato ood kutubtooda akhrido ood hadyigoogii iyo xayaatadoodii aad darasto ood yaga aad ku dayato laakiin sida cabdullahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu leeyahay faina eh, eh, eh, alxaya laa tu'man calayhi اlfitna qofka nool waxa weeyaan fitnada loogama aamin qabo nasal allaha lana walakum alhidaaya wاthabaat calaa diinihi ilaahay baanu ka baryaa inuu dhammaanteenba inagu sogo diintiisa iyo caqiidada saxa iyo ariiqadii nebiga sal اllahu alay slam asunna inuu ilaahay inagu sugo casrigana aynu joogana ayuha alikhwa alakhawaat waa casri fitankii ay batay waa casri ayuha alikhwa walakhawaat ay maalinkaa maanta ah dadkii aad moodidba ku sugnaantii caqiidada salafiga lagu sugnaanayey raacitaankii manhajkii ahlusunna waljamaca la raacayey u noqday mid dadkii cabsi laga geliyey oo dad badan cabsi aawadeed ayba uga caymadayaanba maalinka maanta salafiyadii oo ahayd manhajkii saxaabada salafadu yani maaha in jamaaco uun laydhaa jamaaca salafiyada ee asalafiya waa manhaj weeyaan waa caqiida weeyaan waxa weeyaan waa ariiqadii saxaabada ridwaan ullahi tacaala calayhim waa hadyigii salafka ummadda marka waxaa fitan badan baa taagan ee ariiqadoodii dhinaca caqiidada dhinaca camalka dhinaca akhlaaqiyaadka dhinaca eh, manhaj alistidlaali waannadar Eh, sida nusuusta loo fahmo wax lagaaga baahan yahay inaad ariiqadii saxaabada iyo salafkii taabiciinta inaad raacda ayaa lagaaga baahan yahay faina alxay laa tu'man calayhi اlfitna haddaba cabdilaahi bni mascuud radi allahu tacaala canhu ciddan uu leeyahay ha lagu daydo waa ayo wuxuu yidhi ulaa'ika asxaabu muxamedin sala allahu alayh wasalam waa asxaabtii nebi maxamed inagana waxaa loo baahan yahay ayola khulakhawaat an nujadida daa'iman inaynu noolayno eh, manhajkii saxaabada ariiqadii saxaabada waayo waxa weyaan iyaga ayaa diintan inoo isoo inoo soo naqilay iyagaa nebiga ka dhegaystay iyagaa nebiga ka xafiday iyagaa nebiga ka bartay ama caqiida ha noqoto ama fiq ha noqoto ama akhlaaqiyaad ha noqoto ama manhajka lagu fahmo nusuusta kitaabkii sunna ha noqotee iyaga ayaa ayuha alikhwa walakhawaat laga bartay taasi waxaa iyana yacnii soo raacaya yacnii in mar walba cilmiga laga qaato dadka waaweyn ee akaabirta ah ee laga fogaado asaakirta laga fogaado in qofka muslimkii weligiiba uu sidaasi maalinkaa maanta uu ku dadaalo cabdilaahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu ayaa waxa uu yidhi laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa akhaduu lcilma can akaabirihim dadku khayr ka suuli maayaan inta ay cilmiga akaabirtooda ka qaadanayaan faidaa akhaduuhu min asaakirihim asaakirtooda hadday ka qaataan iyo kuwa washiraarihim waxa wey markaa halaag baa ku dhacaya ina waa iyo kuwa uu cabdillahi bnu mascuud leeyahay radi allahu tacaala canhu ee cilmiga ha ka qaadanina waxa sidaa cabdilaahi bnu mubaarik uu ku fasiray waxay yidhahdeen waa hum ahlulbidaci waa kuwa ahlubidaca weeyaan cabdilaahi bnu cumar radia allahu canhu ayaa waxa uu yidhi isagoo qofka mu'minka la dardaarmaya oo qofka mu'minka xusuusinaya ayaa waxaa ku yidhi diinuk diinuk yacnii tamasak bidiinika diintaada qabso waayo innamaa huwa laxmuka wa damuka diintaadani waxa weeyaan waa hilibkaagii waa dhiiggaagii weeyaan fandur canman ta'khud maadaama diintani ay dhiiggaagii laxmigaagii noloshaadii ay tahay khasaarahaagiiyo macaashkaagu waxa uu ku xidhan yahay diintaadii haddaad diin saxa aad qaadato khayr baad helaysaa haddaad diin qalada iyo manhaj qalada iyo dariiq qalada aad raacdana waad halaagsamaysaa ee fandur canman ta'hud iska ilaali cidda aad diintaada aad ka qaadanayso khud can اladiina istaqaamuu walaa takhud can اladiina maaluu khud can اladiina istaqaamuu diintaada waxaad ka qaadataa kuwii toosnaaday ee sunnaha iyo jamacada ku toosnaaday walaa ta'khud can aladiina maaluu hana ka qaadan diintaada kuwa iyagu dariiqii iyo sunnihii iyo xaqii iyo jamaacadii maalinkaa maanta ka leexday xaqiiqatan qowlkaasi iyo hadalkaasi sulaymaan ibn cabdilmelig uu yidhi waryaa madiine iga soo helaaya nin saxaabadii nebiga la kulmay sala allahu calayh wasalam macnahaa fara badan ayuu xambaarsan yahay walyowm inagoo casrigan iyo zamankan nool waxaa looga baahan yahay inaynu dib ugu noqonno saxaabadii inaynu dib ugu noqonno manhajkoogii inaynu ixyaa iyo tajdiid aynu ku samayno manhajkoogii salafigahaa oo ah manhajka ahlu sunna waljamaaca oo ah dariiqa xaqa ah iyo diinta saxa ah diintana waa inaynu fahamno sidii saxaabadii iyo salafkii iyo quruntii fadliga lahayd ay u fahantay ayib wuxuu ku yidhi su-aasha oo weydiiyey waxay tahay yaa abaa xaazim maa lanaa nakrahu lmowt abaa xaazimow maxaanu mowtka aanu u karaahiyeysanaynaa طبعا الموت أيها الأخوة والأخوات الموت حق كل نفس ذائقة الموت يعني كراهية موت لكراهية سنة يانا وحويا سيدو وكل شيء وحن قفكي الدنيا دي سكون مشغولة آخرة إلا بي man axaba liqaa allahi axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa allahi kariha allahu liqaa'ah sida xadiiskii caaisha radi allahu tacaala canha ku soo arooray laxdat lmowt waa laxdad xaasima fii xayaati kulli insaan qof walba oo insaana oo bila'aadmiya laxdada dhimashadu waa laxdad aad iyo aad u khatar badan dad waxay adduunyada kaga baxayaan farax iyo wejigoogo nuuraaya iyagoo loogu bushaareeyey malaaigtu malaa'ikatu raxma ay ugu bushaaraysay khayr iyo wanaag iyo janno dadna waxay adduunyada ka baxayaan iyagoo murugaysan iyagoo ma garanaysaa ah waxay tole loogu bushaareeyey in cuquubada ilaahay iyo carada ilaahay walciyaadu billaah marka qofkii adduunyada ku mashquulay ee aakhiro ilaabay waxa weyan waxaasaa sugaaya laakiin ayoal ikhwa alkhawaad waxaa loo baahan yahay in nadrada aynu ku eegino adduunyadu inaanay noqon nadrad salbiya aanay noqon ee waanay noqota nadrad iijaabiya bimacnaa marka la leeyahay adduunyadii baad camirteen camiridda adduunyada la camirayo waa camirid ku ilowsiinaysa aakhiradii ku ilowsiinaysa waajibaadkii adduunyada laakiin qofka biniaadamka adduunyadan khaliifo ayuu ka yahay maalka saalixana waxa uu ku habboon yahay rajul saalixa oo u isticmaalo taacada ilaahay oo ku infaaqiyo fii wujuuhi اlkhayr ayuu maalka saalixu u fiican yahay marka Eh, abcan salafkii ummaddu radia allahu tacaala canhum eh, aad bay uga digtoonaan jireen in adduunyada eh, lagu hadhaagsamo oo nusuus badan baa ka soo aroortay maalkii oo kale cumar radia allahu tacaala canhu kaana idaa ra'a alfutuuxu yabkii markuu arko muslimiintii oo meel walba furanaysa oo futuuxaadka ay bateen kaana yabkii wuxuu odhan jira hadii waxaanay khayr yihiin ilaahay kama qadiyeen rasuulkiisii sal allahu caley wasalam iyo abubakr markaa wuu ooyi jiray ee sidoo kale bacdu salaf ridwaan ullahi tacaala ayaa waxaa ku yidhi asxaabtiisa inaliquu isoo raaca buu yidhi xataa uriikum اdunyaa ilaa aan adduunyada soo tuso kaale bal adduunyada aan soo tuse ee iraaca fayadhab bihim ilaa masbala gudaafad meesha xashiishka iyo lagu ururiyo ayuu keeni jiray fayaquulu wuxuu odhan jiray unduruu ilaa imaarihim waaba nimankii mutrifiinta ahaa bal cuntaday cuni jireen midhihii wanaagsanaa sharaabkii wanaagsanaa hilibkii digaaggee loo shiili jiray bal wuxuu ku dembeeyey eega gudaafadaasuu ku dembeeyey taasi waxay ku tusaysaa in salafku kaanuu yakhaafuuna fitnat almaal wa fitnat adunyaa ayay ka cabsan jireen laakiin ayuha alikhwa akhawaad waa inaynu ogaano in nadrada ay ku waajihi jireen iyo aragtida adduunyada ay ku waajihi jireen waxay ahayd aragti yacnii dheeli tiran bay ahayd waxayd aragti aan ku salaysnayn in waajibaadkii nolosha la ilaabo cumar radi allahu tacaala canhu amiirkii muslimiintu ahaa taxadirka uu ka taxadiraaya fidnada adduunyadu kumay kelifin inuu muhimadii iyo shaqadii iyo hawshii ummadda u hayay yani ka amiir inuu ka tanaasulo inaad tiraad masaajidadaan gelayaa oo reerkaygii iyo carruurtaydii waan dayacayaa oo shaqaysan maayo waxa weyan waa arrin laga wanaagsan yihi ma islaamka kuma fiicna in ninka dhallinyartaee muslimku noqdo caajis noqdo aan shaqaysanayn aan waxba baranayn looma baahnaa waxa weyan qofka mu'minkii cumar baa wuxuu odhan jiray radi allahu tacaala canhu waxaanan jeclayn buu odhan jiray nin dhallinyara iyo qof bini'aadmiya oon ku jirin arrin aakhiro ama arrin adduunyo looma baahna muslimku qofku muslimku xilliga salaadda salaaduu ku mashquulsan yahi xilliga shaqada shaqadu ku mashquulsan yahay hadduu aabbe yahay hadduu zawj yahay wahaakada haweenada muslimkii gurigeygii iyo nolosheedii waa inaan yani biismi diin aan lagu dayicin waajibaadkii qofka muminkaa saarnaa ee ka aabba u saarnaa ka zawj ahaan u saarnaa Eh, walaasha muslimadda ah yani ka hooye ahaan u saarnaa u saarnaa inay tahay zawjad muslima oo xaq ninkaygu ku leeyahay gurigaygu xaq ku leeyahay ummaddu ayuha alikhwa alakhawaat waa inaan adduunyada faraha ka qaadin ilan waxa weeyaan ilaah baa ina keenay adduunyadan muslimiintuna waxaa looga baahan inay quwad yeeshaan inay awood yeeshaan inay cadowga diintooga ay ka kaaftoomaan walidaalika ayaa culimmadu waxay dhahdaan waxyaabo badan oo dhakhtarnimada injineerinka culuntaasi dunyawigii ee qof dadka biniaadamku aanay ka maarmayn waxay ku tilmaamaan inay tahay uruudukifaaya uruudkifaaya haddii maanta laydhaa muslimiintii dhakhtarraba laga waayo haddii muslimiintii laga waayo qof dadka muslimiinta irbadda irbad ku mudaaya haddii dadkii muslimiinta laga waayo injineer brijadii iyo daarihii udhismaaya u dhisaaya oo gurigii la dhisaabaa uu dumaayo waxayn arrinkaasi waa arrin laga baa waa arrin laga wanaagsanya waxaan xusuustaa alimaam ashaafici raximah allahu tacaala ayaa wuxuu odhan jiray ha isku degin magaalo faqiih iyo dhakhtar aanu joogin waayo faqiihu waa abiib alquluub dhakhtarkuna waa abiib اljasad markaa magaaladaad degaysid iyo meeshaad ku nool aad ku noolaanayso waa in dhakhtarna faqiihna joogo diintaada kaaga fidiyooda dhakhtar jirkaaga markaad xanuunsata daweeyena waa inaad ku hesho ibraahim ibnu adham ayaa waxaa la yidhi kaana yaakulu ayibaat fii bacdi alawqaat xilliyada qaarkood ayaa wuxuu cuni jiray cuntada wanaagsanee ayibaadka wayaquul wuxuu odhan jiray waa ninkii la yaqaana zaahidkaha ibrahim ibnu adham raximah allahu tacaala bararka qaarkood buu naftiisa uu u raaxayn jiro yanii ayibaadka uu cuni jiray laakiin tarbiyad ahaanna dadka waxbuu ka baraayo wuxuu odhan jiray idaa wajadnaa akalnaa akla rijaal waidaa faqadnaa sabarnaa sabra rijaal buu odhan jiray idaa wajadnaa haddaan cunto wanaagsan helno akalnaa akla rijaal sida raggan wuxuu cunnaa waidaa faqadnaa haddaan cunto weynana dee waxa weeyaan ma oyno ma barooranee sabarnaa sabra rijaal sida ragga ayaan u sabirnaa ayonkhwal akhawaat yacnii nadaradaasi iijaabiga waa in adduunyada lagu eego Eh, haddaan yar dul maro mar labaad hadallada uu yidhi sulaymaan ibnu cabdilmelik eh, uu abuxaasim ku yidhi waxa weeyaan eh, waxaa ka mid ahaa hadalladiisii dee inaad adduunyada ama cambirta inaad ka tagtaanoo inaad aakhiro aad u naqishaan ood u guurtaan baad doonaysaan wuxuu ku yidhi in layta shicrii maa lanaa cinda allahi tacaala ilaah agtiisa maxaanu ku leenahay wuxuu ku yidhi camalkaaga u bandhig kitaabka ilaahay qof waloo mu'miniba camalkiisa kitaabka ilaahay ha u bandhigo fa ayna ajiduhu waxaan ka helayaa ina alabraara la fii naciim waina alfujaara la fii jaxiim waa xaqiiqo weeyaan raxmadda ilaahay buu weydiiyey wuxuu abu xaasim yidhi raxmadda ilaahay subxaana wa tacaala qariibun min almuxsiniin wuxuu weydiiyey biritoole marka ilaahay loo noqdo maxaa ilaahay lala hortegayaa waxa weeyaan waa tusaalaha ayuu siiyey dabeetana aada buu u ooyey taasina waxayna tusaysaa tarbiyadda islaamiga ee qofka muuminka ay siinayso marka ilaahay la xusuusiyo marka mowdka la xusuusiyo marka aakhiro la xusuusiyo waa inuu qofka muuminku ku ta'auro amanada iyo midhaha ugu weyne mawcidada iyo waanada laga helaana waa inay qalbiga dhaqaajiso oo qofka qalbigiisii uu ku ta'auro walidaalika ayaa fabakaa sulaymaan xataa calaa sawtu washtadda bukaa'u wuu ooyey ilaa codkiisii la maqlay dabeetana dardaaran ayuu weydiistay dardaaranka abu xaasim uu siiyey waa mid qof walbo inaga inaga midana loo baahan yah qaato iyaaka an yaraaka allahu tacaala iska ilaali oo iska jir inuu ilaahay subxaana wa tacaala kugu arko meel uu kaa nahiyey khamaarad aroos laga dhaansaayo oo rag dumar la wada joogo oo miis la tumanaayo meel ilaahay kaa nahiyey wooyaane ha fadhiisan oo iska ilaali walaasha muslimaddahay walaalka muslimkahow aroosyadaasi xumaantaa north america la keenay waxa weeyaan ha tegin waa meel ilaahay kaa nahiyey ilaahay raalli kama ahaa waa guryo xumaan lagu dhisaayo ilaahay baa kaa nahiyey meesha ha tegin baadhi ha tegin meel dadka lagu xamaanaya ha tegin meel dadka lagu caaya ha tegin iskana jir buu yidhi inuu ilaahay subxaana wa tacaala kaa waayo xayu amarak meeshuu ilaahay ku amray masaajidda waa in salaadda lagu ogo haddaad jaarulmasjid tahay masaajidka ku tuko meeshuu ilaahay ku amray waa in lagugu arko dardaarankaasi ayuu siiyey waxaan dhammaanteen ba ilahi subxana wa uga baryaynaa aynu ka baryaynaa inuu camalka saalixa ina waafajiyo inuu diinteenna inagu sugo in uu inagu arsaaqo zuhdi inuu ilaahay inagu arsaaqo warac inuu ilaahay subxana wa quluubteenna uu jilciyo uu inaga dhigo mido kuwa ku waantooba waanada iyo dikriga ay maqlayaan wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waxatullah barkatu